bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllahi اlأmin وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna shaykhu صالح bn cbdillahi الcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamica bisnoodi kuli minhm ilى sfaymi cayna can camr dinar can abi qa musa mawla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi وآlihi وصaxbihi wslm alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamuu man fi اlardi yarxamkum fi الsma wmin raiqi raxmatu raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biqra'i usul mutun khasatan usul xadiid mustafa warasul mujtaba sala allahu alayhi wala alihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuzuu bisacaati alcajl alajl fahada huwa almajlis athani walarbacuun min majalisi iqra'i wa sharxi kitaabi macaalim suna nabowiya fi leylat alithnain asaabic walcishriin min shahri safar cama alfin warbacumiya waarbaciin hijrat mustafa sala allahu alayh wali wasalam ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى بالسنن والصحيحين ysr allah اitmaam wاlkmaal wrazaqna ikhlaas fi lqowl اlcamal inahu samiic mujiib dacwaat majliskan oo majliskii laba iyo afartanaad ee majaalista ulmarka ee sharxa kooban ee kitaabka macaalim suna nabowiya habeenkana waa habeen isniin ah bisha safarna ay tahay todoba iyo labaatan kun afar boqol iyo afartan hijrada nabigeena sala allahu aleyh ali wasalam waxaan kusoo jirnay kitaabu اlaadaani wa mawaaqiiti الsalaa adaan ayaan kaga sii jirnay fasalkaas baabu ijaabati اlmuadini qofka muadinka ah in la ajiibo oo kalimaadka iyo erayada qiimaha badan oo tawxiidka u badan u akhrin iyo adkaartii u badan in laga daba dhaha ayuu baabkan u baab yahay baabu ijaabati almuadini qofka muadinka in la ajiibo ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun iyo afar iyo tobanaad can saciid khudri waxaa lagu radi allahu taala arda sacd bin malik bin isnaan waayaani ana rasuula rasuulka al sal slm qaal rasuulkan wuxuu yidhi idaa samictum haddii aad maqashaan annidaaa dhawaaqa faquluu iyo aadaanka faquluu waxaad tidhahdaan mila maa yaquulu wuxuu ku qowliya kale almuadinu qofka muadinka muadinka kalimaadka ka soo baxa afkiisa iyo eryada ka baxa sidiisoo kale dhah ayuu nabigeena cadayna sala allahu caleyh wali waslem ku bixinaya xadiidkaas bukhaari muslim ayaa soo saaray weeyaan fadaaisha iyo ajir ku suganna waa noo imaan doonta insha allahu tacala xadiid kun iyo toban iyo shanaad can cumar waxaa loo yiri khaaab radi allahu taala arda qala wuxu yihi sayd cumar qaala rasul rasulka wuxuu yihi sal slam idaa qaala hadduu yidhi almuadinu qofka muadinka allahu akbar allahu akbar alla ayaa weyn oo alla ayaa weyn oo faqaala uu yidhaha axadukum midkiina allahu akbar allahu akbar alla aa weyn oo alla ayaa weyn uma kadibna qaala uu yidhaha ashhadu waxaa markhaati kahay an laa ilaaha mid xaq lagu caabuda inuusan jirin ila allah alla weyne mooyane qaala uu yidhaha isna ashhadu an laa ilaaha ila allah uma intaa kadibna qaala uu yidhaahdo ashhad waxaan markhaati kahay ana muxamadan maxameda rasullah adayg alle inuu yahay qaalo kadibna qofki uu yidhaahda ashhadu ana muxamadan rasuulullah uma intaa kadibna qaalo uu yidhahda xaya ala asalaa salaada u kaalayay qaalo uu yidhahda laa xawla awood laa xawla xeelad walaa quwata awoodna ima sugnaan ama nooma sugnaanin ilaa bilaah alla weyne mooyane ina asaga u nasiyo oo asaga xaggiisa ay timaada mooyane uma intaa kadibna qaalo uu yidhahda xaya cala alfalaax liibaanka u kaalay oo u imaado qaala uu yidhahdo qofkii maqlaayey laa xawla walaa quwata ila bilah uma intaa kadibna qaala uu yidhahdo muadinkii allahu akbar allahu akbar qaala uu yidhahdo qofkii maqlaayay allahu akbar allahu akbar alla yaa weyn oo alla yaa weyn weyaane uma kadibna qaala uu yidhahdo laa ilaaha ilaa xaq lagu cabudo ma jira ila allah alla weyne mooyane qaala uu yidhahdo qofkii maqlaayna laa ilaaha ila allah min qalbihi qalbigiis uu ka yidhaha marka intaas ayada ah oo allahu akbar allahu akbar laga soo bilaabo ilaa laa ilaaha ila allah qalbigana uu la socdo ay wada shaqaynayaan dakhala aljannata jannada alla ayuu gelayaa imaam muslim ayaa soo saaray weyaan nicmo badana <laughs> shan salaadood oo salaadaha qaarkood ay laba jeer lawadayla adami sida salaada fajar oo kale oo aqiimidii ay la jirto marka haddii qofku ku janno geli ka warrama ya yaa lahaa min nicmati cadiima walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin baabun adducaau ducada la duceeyo cinda anidaai marka oo qofka mxuu ahaa muadinku dhawaaqi in la ducaysta oo ducada ka dambaysa ayuu baabkan u baabiya weyn xadiid kun iyo toban iyo lixaad an jaabir waxaal bni cabdillaah radia allahu taala arda ana rasuula rasulka al sal sl qal rsulkan wuxuu yidhi man qaala qofka yihaa xiina goorti yasmacu maqla anidaa aadaanka u maqla allaahuma allahayow rabba haadihi dacwati taama yeeritaankan taamka ah rabbigee mxuu ah iyo wasalaati salaada alqaa'imati ee rabbigeediiow aati waxaad siisaa ood u gacangelisaa muxameda nebi maxamed alwasiilata wasiilo u gacangeli iwalfadiilata fadligoo dhan u gacangeli wasiiladii waxaa weeyaan waa shafaacadii wabcau rabbiya waxaad soo saartaa maqaaman boos iyo martaba maxmuudan lamahadi ku soo saar nabiga nabi maxamed alayh slat slam alladii booskaasoo wacadtahu aad u ballanqaaday xallatu intaa qofka hadduu yidhaahdo markii aadaanka u dhammaado kadib inta uu ku dhawaaqo xallat waxaa u waajibto oo ku degto lahu isaga shafaacatii shafaacadaydii ergeyntayda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo allahuma raba hadihi اdacwati اtaama wاsalaati اlqaa'ima aati muxamadan ilwasiilaة اlfadiila wabcahu maqaama maxmuudan aladii wacadta inta haddii aad ku dhawaaqdo ood qalbigana kaga dhawaaqday arabka shafaacada nabigeena ayaa ku waajibta calayhi الsalaatu wasalaam waa ballanqaad nabi maxamed u bixi alayh slat slam buhaari ayaa xadidka soo saaray weyaan waa fadli aada weyn xadiidka kun iyo toban iyo todobaad can cabdilahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma anahu cabdilahi bn camr caasi samica nabiya nabigan ayuu ka maqlay sal sl yquul isagoo le idaa samictum haddii aad maqashaan almuadina qofka muadinka faquluu waxaad tihahdeen mila maa yaquulu wuxuu ku dhawaaqi oo kale ku dhawaaqa weeyaan siduu dhihi dhaha uma intaa kadib saluu calaya igu saliya allahuma sali cala muxamedi wacala aali muxamedi kama salayta cala ibrahim wacala aali ibrahim wbaarik cala muxamedi wacala aali muxamed kama baarakta cala ibrahim wacala aali ibrahim inaka xamiidu majid iyo siyaqdi kale oo soo aroortay mid ay ahaataba ahaato siiqooyinkii iyo ariiqooyin kaleo nabiga looga saliya ariiqihii soo arooray oo axaadiista nabigeena kusugan mid ay haataba haata saa igu saliya weeyaan uma intaa kadibna saluu i weydiiye allaha alla weyna lii aniga alwasiilata wasiila martabada layidhah ii weydiiye waa shafaacadii ambiyada dhan ay ka wada gacan taagteen xataa nabi nuux uu ka gacan taagtay iyo nabi aadam aadam fa inahaa iyada wasiilada manzilatun waa boos oo filjannati jannada ku dhex sugan laa tanbaqii aanun u habboonin ilaa licabdin addoon oo min cibaadilah adoomaha all ka mid a ah. fawarji waxaan rajaynaya an akuuna inaan ahaado ana aniga huwa isaga faman sa'ala qofkii weydiiya li aniga alwasiilata wasiila xalat lahu waxaa waajibta ashafaacatu shafaaca ergeyntii iyo booskii jannadaba isu raaci marka xadiid kun iyo toban sideedaad can sacd bn abi waqaas waxaa lagu radi allahu tacala canhu can rasul lah wuxuu ka wary sal l slm anhu nabigeena sal l slm qaala inuu yidhi man qaala qofkii yihahdo xiina goorti yasmacu maqla almuadina qofka muadinka ah dhawaaqiisa ashhadu waxaan markhaati ka ahay an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allah alla weyne mooyane waxda xaal iyo keligii laa wadayna lahu alla uma wa anna muxameda nabi moxamed cabduhu alla addoonkiisa wa rasuuluhu rasuulkiisa adeegiisa weeyaan qofki intaa yidhaahdo kadibna ku dara radiitu waxaan ku raalli noqday bilaahi alla weyna rabban rabbina baan ugu raalli noqday aniga rabbi kaloon leen lama arka weeyaan wa bimuxamedin nabi moxamedna rasuulan inuu rasuul lii soo diray yahay ayaan ugu raalli noqday ummadda loo soo diray wa bilislaami islaamnimadana diinan diin kaloon ku badashay lama arko diinnimo ayadan ugu raalli noqday qofki intaa hadduu yidhahda inta hadduu israaciyo ufira lahu dembhu dembigiisa waa la dhaafaa weyaan imam muslim ayaa soo saaray marka meeshaan marka laba bishaaro aad weyn ayaa aadaanka la socota markuu qofka sidii muadinkii yidhi ka daba dhaha oo oh, allahu akbar allahu akbar ilaa laa ilaaha ila allah intaa markuu dhaha qalbigana welibuu ka dhaha qofka isaga janno ayuu ku geli arrinta ayada jannadan lagu dhibooday oo raadinteeda muxuu ah hawlaha baran loo mari oonan sahlanayn ayuu ilaahay ku siinaya subxaana wa tacaala waa camal aad u yar oo kooban oo ilaahayna subxana wa tacaala uu fadligaas ku bixiyo tan labaad qofka markuu aadaanka dhaca nabiga inuu ku saliyo calayhi salaatu wasalaam kadibna uu muxuu aha allahuma raba hadihi dacwati taama uu muxuu ahaa ducadan akhriyo taasna haddii uu muxuu ahaa la imaado waxaa u waajiba shafaacada nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam tan kaloo saddexaad waa bashaarada saddexaade qofka inuu yidhaha radiitu billaahi rabba towxiidka markuu loo imaado kadib iyo tashahudkii radiitu billaahi rabba wa bimuxamadin rasuula wa bilislaami diinan dembigiisiyaa lagu dhaafa marka halkaas aadaan kelimaadkaas dhowrkood ka daba dhahday ayuu ilaahay subxana wa taala fadligaas weyninka badan oon la koobi karin uu kugu siinaya marka waxaa weeyaan ummaddii dhan inay janno galayaan ilaa man aba waxaad ku garan kartaan fadligan intaan la eg ood ilaahay bixina subxaana wa tacaala intuu la egyahay oo xataa aan la koobi karin oo ha camal yar oo kooban oo laga yaabo inaad ku dhahda labaatan iyo shan sakan amaba badha hal daqiiqa wax ka yar ayaa ilaahay subxana wa tacaala janno uu kugu siiyey ood rabbi subxana wa tacala ku dhaafay ood rabbi subxaana wa tacaala in aad nebi maxamed kugu kugu shafeeca aad kugu waajibe rabbigan subxaana watacala waa fadli aad weyn marka fadliga in laga qada ma ahanoo aadaanka markuu dhawaaqi wax kastood hays iska jooji oo muxuu aha la soco muadinka la soco weeyaan xitaa darsi hadduu yahay hadduu xataa qur'aan yahay in la joojiye ayaa muxuu ah, aad u haboon weeyaan baabu itikaadi muadinayni laba muadin laba qof oo aadaanto oo aadaanki la imaado ama aadaankii fuliso qofka muxuu ah imaamka ah ama masjidka in loo samaysto baabu itikaadi muadinayni laba muadin in la yeesho iyo wa adaanu lacma qofka indhoolka inuu adimi karo ayuu baabkan u baabya weyaan xadii kun iyo toban iyo sagaalaad can ibn cumar waxa lg cbdullahi bn cumar bn khataab radi allahu taala anhuma qal abdullahi bn cumar kaana waxaa u sugnaaday lirasuli rasulka sal slm muadinaani laba muadin ayuu nabigan lahaa alayh salatu slaam bilaalun ibnu abi rabax alxabashi weyaan radi allahu taala arda iyo wabnu ummi maktuum cabdullahi bn ummi maktuum alacma indhoolka ahaa labadaas muadin ayuu lahaa nabigeena sala allahu aleh wasalam weliba waxaa la yaablah cabdulaahi ibnu um maktuum wuxuu adami jiray aadaanka dambe oo lagu suxuurta oo qiyaamuleylku muxuu ku dhammaado ayuu adami jiray markaasaa waaa waxaa weya nin nool ayuu ahaayo ilaa war waawi waa beriisatay war muxuu aha salaadda waa dilacday war muxuu aha ilaa laga yidhahdo waa iska fadhin jiray radi taala arda marka in ay hadii qofka uu yahy qof aadaanka xilligiisa garan karo ama cid baraarujinaysa ay jirto codkiisa iyo wixii la rabayna uu leeyahay dhib ma lahan in qofka indhoolka ah u adimo weyaan marka laba muadin in halka masjid loo sameeya inay dhib lahayn ayaa muxuua ah halkaa laga qaadanaya ayna fiicanta maxaa yeele muadinku wuu xanuunsan karaa wuu safri karaa danbaa soo wajihi karta hurdaa ku dhici karta muxuu ah xaajo kalaa ku imaan karta marka arrinta ayada walaa shaka waa loo baahan yahay in muxua ah qof booskiisa galal helo baabu tawiibi tawiibka ayuu baabkan u baabi'ay fii aadaani lfajri salaada fajr aadaankeeda la raacay tawiiba maxaad ahayd tawiib waxaa weeyaan asalaatu khayru min anowm ayaa tawiib la yidhaha asalaatu khayru min anowm waxaa loo yaqaanaa tawiib kaas weeyaan xadiid kun iyo labaatanaad meeshan waxaa noo imaan doonta saxaabada nabigeena sala allahu aleyh wasalam ayagoo ka warramayaan laba ka mid ah in midna aadaanka hore asalaatu khayru min anowm ay ku jirta midna uu muxuu aadaanka dambe ku jira arinta ayada waa dhacdaa hadda xaramka markaad tagto asalaatu khayru min annowm masaajidna ma ahan maka iyo madiine ku yeel iyo xaramka kale maahan labada xaramaan ka hadlayaa waxaad ogaataan labada xaram iyo masaajidda ku yeela sacuudiga axkaam badan bay ku kala duwan yihin oo sunanta ah waxaa ka mid ah labada xaram labaatan iyo saddex ragca ayaa la tukadaa taraawiixta waa taqaanaan masaajidyaha kalena waxaa la tukadaa tobani kow inta kaloo masjid oo ku tala sacuudiga waxaa la mid ah ayadna asalaatu khayru min annowm sidanoo kale masaajidaha kale oo ku yaala mamlakada ama sacuudiga waxaa la geliyaa adaanka hore sida noo imaan doonto insha allahu tacaala labada xaramna waxaa la geliyaa adaanka dambe aadaanka dambe ayaa la geliya marka waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin intaana waa wax waxyaabahan ka hadlayni masaaisha khilaafkeeda uu saaiq ahawa oo dhib lahayn ummadina xaramaynka yani muddo u dheer ayaa ariiqada lagu soo waday yani muddo u dheer markii marka muxuu ahaa ay raggan adacwa salafiya ay la wareegtay meesha ariiqada ayada lagama bedelin sideeda ayaa loo daeyey waxyaaba ay ka bedelin ayaa jiray oo aad u xuma oo ilahi fadliga subxana watacala ayaga ay zuuliyeen waxaa ka mid ahaa qubuurta baqiic kun dariixa ku taale kun quba oo dhisan oo qabrig walba saxaabi fulan qabrigiisi weel fulan sheekh fulan qabrigiisi oo qubo ka dhisan oo lagu dawaafi ayaa ku yeelay wixii way tirtireen qubuurtii dhulkay la sameen waxay ku camal faleen hadalkii sayid cali radi allahu taala arda uu nabigeena inaan mxuu ahaa ka tegin qabran qabri taagan ilaa sawaytu qabri taagan oo mxuu ah dee kor u dhisan ilaa inaan u kala simo waxyaabuu nabigeena kula ballamay sayd cali radi allahu anka ay ka mid ahayd tii way sameeyeen waxaa kalooy sameeyeen khilaafka meeshuu gaaray ala'ima alarbaca alimaam abu xaniifa walimaam malik bn anas imam daar lhijra walimaam shaafici walimaam axmed ibn xambal afartaa imaam madaahibta ragga raacsanaa kacbada nin walba maqaamu ku lahaa ama mxuu aha mixraab kan oo kale kacbada saa uma wareegsana kan waa mixraabkii shaaficiyada kan waa mixraabkii xanaabilada kan waa mixraabkii eh, mxuu xanafiyada kan waa mixraabkii maalikiyada marka mid wal muadinkiisu leh xasbuna allah wa nicma alwakiil xaqiiqatan waxyaabaa layaab kale ay ka mid ahayd mid wal muadinkiisa iyo xilligiisa kole xanafiyada waa taqaanaan ayaga maarata qolyahan walaalin hunuudda waa xanafiye moogta waqtiga aad baa dib looga dhigi kow iyo tobanka sac meelaasay aadimeen hadda masaajidooda waa taqaanaan xitaa jaamica musaas u ahaan jiray hore hadda gadaal damba muxuu laga hagaajiyey marka inta ayaga hadda taqriiban e, maamulkiisa inta xoog badneed lala yara qabsaday ilan maamulka ayaga baa weligood ba hayeen hadda laftirkeeda way hayeen laakiin waa lala yara qabsaday oo ummaddii kale kenyaan kale oo soomaalida iyo keyrkood iyo carab iyo muxuu ahaa dadkii kale oo afrikaanka caadiga ahaa oo soomaalida ayay isku jaalka ahaayeen iyo la wada qabsatay waa laisla wada qabtay baashi marka saasay ahayd bal khilaaf ka weyn ikhwani ilkiraam in maanta muslimiinta ay afar madhabo afar muadin iyo afar imaam iyo afar jamaaca oo kala duwan oo mararka qaarna xataa isku aadaan laga yaabo waxyaabaha ay sameeyeen runtii oo wanaagga badnaa oo lagu mahadina oo taarikhda ay sheegaysa ka tahay jazahum khayran xaqiiqatan laa shaka dhadhaac waxyaaba muxuu ahaa dhadhicitaan iyo arintii hadda u dambeysay ninkii khashuqji mu aha ninkaan beryahan adduunka lagu wareeriyey iyo wax lamid waa dhici karaan oo laa shaka iyo nin muxuu ahaa yar ordi oo dheereeyo oo kursigaas unaadu muuqdo oo diin iyo dad iyo muxuu ahaa maslaxadtunaan eegayno wiil yaro muxuu ahaa korsiga un konton sanad ku fadhinaysaa la yidhi iyo wax lamid waa dhici karta oo muxuu iska baxsado moogta mashkiladii korsiga dhibkiisu ley annaga waad aragteen m ayaa laga yaabaa qabaa'ilna isu laayeen m c muxuu ahaa m b ha sheegin asaga haddii ay governor soo garta sheegin nin waxaa weeyaan marka adduunka dhaqaalihii yeelay oo dhan iyo adduunkii muxuu wixii xaram ahoo yeelay korsigiisii helay waad garan kartaan moogta oona da'yar wax badan baa hallaabi kara alcumuum baabka isaga baabkeenni ma ahan laakiin waxaan kala jeedaa masaladan marka muxuu ahaa dhacday masaladan marka dhacday oo muxuu aha in afar imaam meesha ay jiraan in la mideeyo hal imaam laga dhiga waa fadaaisha runtii qiimaha badan oo nimankaas aal sacuud ay sameeyan ay ka mid tahay xaqiiqatan aad u qiimo badan oo adduunka yani fadaaxay ahaan lahayd fadaaxa ka weyn kolleyba oo taarikh soo martay islamka waa yarayd in kacbada ilaahay afar imaam in la yidhahdo waxaa weeya ninka shaaficiga ah gabadha shaaficiyada ah ninka xambaliga ma guursan karaa heerkaas ayga ay soo mareen sheekh heerka ay soo mareen annaga xataa meel er maxaad u aadaysaan qaadiriyadii iyo iyo muxuu ahaa iyo iyo iyo iyo saalixiyadii ya qofkii hal qof ninka qaadiri ah oo hal nin oo waxaa weeyaan dilo saalixii ah haye ajarkiisa ma taqaanaa nasrulmuminiinka u noqda kitaabkiisa sheekh cabdalla quطubi kitaabkiisa <laughs> waxaa ku qor dib ha loo eega marka alcumuum yacni huluwigaas iyo xadgudubkaas iyo takfiirkaas iyo beladaas takfiirkan hadda taagan ha u malayn inuu muxuu ah maanta soo bilowday duruqda waa isgaalaysan jireen duruq suufiya madaahibta qaar aaday isu gaalaysan jireen qaarkood wahaakada marka waxyaabaha tacasubka oo runtii aad u yaraaday ka mid tahay laa shaka jawaanib kale way jiri karaan oo qofka lagu qabsan karo oo muxuu ahaa de annaga khaaa ah, iyo gafka sidiisaba cid loo dayna lama arka cid hadda leey adiga macsuumaa tahayoo yani dembi waa ka nasahan tahayoo idaa qaalat xadaami fasadaquuha fa ina alqowma qaalat xadaami ma jira laakiin laa shaka in qofka wuxuu wanaag uu sameeyey lagu ammaano waa lagama maarmaan lagu ammaano waa lagama maarmaan marka maya maya maya maya maya wax la bixi ma jirin ee qibaabtii qubadii saarnayd oo lagu dawaafay unbaa un qubuurta baqiic ilaa kun qubad ka badanaa ku taalle kun qubad ayaa ku taalle xitaa si loo ziyaartaaba mashkilad noqotay markaasaa hadda maantaan la jooga qolyahan shiicada ah qeybti meesha faatima binti rasulilah sal ll slm ay ku aasan tahay meelahaas ay saasuu yar eeganayaane kuwan hayatulamriga intaas iskaga yara fiiriyaanay hal mar ay sida maxua libaaxo labaxa neef ariga intay ku boodaan ay hal mar soo cantubina dhab caradii markaas jeebka shuruq way la ordayaan marka ya biyahaas waa la qasiyo maa ilaa dalika walaalaheen ayagana bakistan iyo hindi iyo bangladesh ka imaada waa la mid laakiin ummaddan soomaaliyeed si kasta oo qofka uu yahay muxuu ah, qof aan diin lahayn amaba diin yar aqoon yar aan kala jeeda afkan buu qabsani or kuwaan maxay ahaayeen xaqiiqa yani waxaad la yaabaysa waa ummaddan soomaaliyeed xitaa diin yari haddii ay jirto caqligooda waa cajaaib runtii qalbi adeeg miya qalbi adeyga keenay in shirki laga tago ya nicma qalbi adeyg wax qiimo badan wa waa yahay baabu itikhaadi muadinayn nacam baabu tahwiibi asalaatu khayru min anowm fii adaan alfajri in lagu dhah ayuu baabkan u baabay xadiid kun iyo labaatanaad an abi maxduurata waa la wari qal u abi maxduura kuntu waxaana uadinu mid uadimo lirasuuli rasulka al sal sm uadimo wa kuntu waxaana aquulu mid dhaha fii adaani alfajri salaada fajr adaankeed alwali ee hore waa kii hore laba adaan waa xaya cala alfalaax markii aan dhaha asalaatu khayru min annowm ayaan dhihi jiray asalaatu khayru min annowm asalaatu salaada ayaa khayrun ka khayr badan oo ka wanaag badan oo ka ajir badan oo ka fadli badan min annowm hurda la hurda saasaan dhihi jiray aلصلاaة khayr min الnوم allahu akbar allahu akbar laa ilaha ila اllah saas ayaa dhihi jiray ayuu le abi maxduura oo muadiniinta nabigeena sal slm raggii aadka loo yaqaan aanan ahayn laakiin ka mid ahaa xiliyada qaar nasaa-i ee soo saar xadika waa xadiis saxiixa weyaan ragga marka qaba aadaanka waxaa weeyaan dambe aadaanka dambe qaba oo qabsan doona muxuu ahaa aharkan dambe ama xadiidkan dambe oo bilaal qabsan doona oo hadda masaajidyaha nairobi qaybo kamid yihiin dadka ayaga waxay leeyihiin adaan alfajr awal waxay ku tawiilinayaan adaan alfajr aani waa qiimitaanka ay leeyihiin saasay ku tawiilinayaan tawiilkaasay gelinayaan laakiin tawiil hadda muuqda uma eka weyaan salaada fajr inay laba aadan leeda mid hore mid dambe waa macruuf saddex aadan ma lahan xadiidka kun iyo laba iyo mxuu labaatan iyo koobaad cafwan can saciid ibn musayib waxaa laga wariyey musayib waxaa laga wariyey raximah llah can bilaal wuxuu ka wariyey ibnu rabax alxabashi radi allahu taala arda muadinka nabigana sal slam anahu bilaal ata nabiya nabiga ayuu yimid sal slm yudinhu isagoo ogeysiini bisalaati fajri salaada fajr isagoo mxuu ukicini oo ogeysiini ayuu yimid faqiila waxaa la yidhi huwa nabiga naa'imun wujifa ila nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mararka qaar markuu habeenka qaybta hor gadaal dambu ka sayaara saaxan jiray haakada dhowr jeer ayuu nabiga soo kaxi jiro saaxan jiray fa qaala wuxuu yidhi marka ninka la yidhahdo bilaal asalaatu khayru min annowm asalaatu salaada ayaa khayrun ka khayr badan oo ka wanaag badan min annowm hurdada asalaatu khayru min annowm fa uqirat waa lagu sugay marka fii tadiini اlfajri salaada fajr aadaankeeda ayaa lagu sugay fahabata اlmru arrinka wuxuu ku sugnaaday calaa dalika arrinka isaga aadaankaas marka waa ke aadaankaas qolyaha marka qaba aadaanka dambe waa kanay u daliishanaan kuwa kale waxay lee may aadaankan waa kii hore calcumuum kii hore haddii ay adimaan iyo kan dambe haddii ay haddii lagu daro afan iyo kan dambe hadaa lagu daro wax ishkaal ah oo maanta kharaabay ama hallaabay lama arke meesha aad joogto sida ay tahay un meesha ay tahay sidii ay joogta masaaishan masaaisha asalka maaha mashaa'ishan mashaaishi laisku bidceye maaha masaaishan masaaisha laisku gaalaya ma ahan marka qofka inuu kala garto ood summada ay u kala lahaato masaaisha waa laga maarmaan haddii kala bad badan buu ku dhacaya si horeaan u sheegna weyaan xadiidka ibni maaja ee soo saar wa xadid saxiixa baabu ladaani fowqa almanaara manaarad korkeed in lagu adimo inay bannaan tahay oy dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay xilligii muxuu aha ayna jirin mikrofanada meelo kore ee lala kori jiray masaajidaha waadna soo gaarteen qaarkiin xadii kun iyo laba iyo labaatanaad can curwat ibni zubayr waxaa la wariyey radia allahu taca arda waraximahu can imra'atin haweenan iyuu ka wariyey oo min bani najaar reer bani najaara saxaabiyaadka ama saxaabiga waa cuduul jahaalada amaba inaan magaciis la sheegin cinda aaabu asxaab culuum alxadiid laa tadur jahaalat saxaabiy laa tadur maxaa yeelay qofka saxaabiga waa mucadal waa caadil waa daa'iman wa abadan marka magaciis inaan la sheegin waxba ma dhib laga tago oo la aqoonin waxba ma dhibaysa weyaan o an imraatin haweeney oo saxaabiyadda oo min bani najaar reer bani najaar waliba fadli bay siileyihiin reer bani najaaro waa raggi nabigeena soo dhaway sal slm uu kusoo degay waa nabiga mxuu reeabtiyaalkiis awgiis reeabtiyaalkii weeyaan waa raggii masaajidka nabigeena bixi alayhi sala slam qaalat waxay tihi gabadhaas saxaabiyadda ah kaana wuxuu ahday bayni aniga kaana wuxuu ahday beyti gurigayga min awali beytin gurikan ugu dheer xawla almasjid masjidka agagaarkiisa gurigayga guriga guryaha masjidka ku agdhow kan ugu dheer ayuu mid ku duladimi caleyhi dushiisa alfajra salaada fajr intuu koro fayatii wuxuu imaan jiray bisaxarin xilliga suxuurta ayuu imaan jiray fayajlisu albeyti guriga ayuu ku dul fadhiisan jiray intuu koro yanduru wuxuu eegayaa marka uu daawanaya amaba uu barbaaraya ee alfajri muxuu ahaa dhalashada fajarka fa idaa ra'aahu markuu arka tamataa wuu jimacsan jiray yani saas mxuu ahaa yani uu iskala yara bixin jiray weyaan qofka markuu mxu hawlgeli rabo ama aad wax culus qaban rabo waa inuu moogtiis yar diyaariyo wuu yara jimacsan jiray uma intaa kadib qaala wuxuu dhihi jiray allahuma allahy innii aniga axmaduka waxaan kugu mahadinaya axmaduka waan ku mahadinaya wa astaciinuka waan ka kalma dalbaya calaa qurayshin quraysh an yuqiimuu inay ogaan diinka diintaada bal hamiga io murugta haysa isagoo madiine jooga ayaa inaad ilaahay subxaana wa tacaala quraysh waxaa weeyaan hanuuniyo oo weliba diinta alle inay garab istaagaan o diinta alle ay toosiyaan inaad all ku hanuun yaalo barya subana watacaala halkaasuu la fuuri jiray bahlhamigiisa arka ninkaas radia allahu taala arda qaala wuxuu dhihi jiray allahuma al inii aniga axmaduka waan kugu mahadinaya wastaciinuka waan kaa kalma dalbaya calaa qurayshin quraysh an yuqiimu diinaka diintaada inay ogaan ayadaa maqlaysa marka dad kalema maqlayaan qaalat waxay tihi uma yuadinu waa adimi jiray qaalat waxay tihi wallaahi baan ku dhaartay maa calimtuhu ma ogi kaana inuu ahaaday tarakaha mid isaga tagay leylatan habeen waaxidatan tacnii waxay ula jeedaa hadi alkelimaat kelimooyinkaas oo allaahuma inii axmaduka rabbiga waan ku mahadinaya islaamnimadaan kugu mahadinaya aadaankaan idii gacan gelisaan kugu mahadinaya inaad mxua ah wanaaggaan ii samaysaan kugu mahadinaya inaad saxaabadanaba iga dhigtaan kugu mahadinaya wa astaciinuka waxaan kaa kaalma dalbaya calaa qurayshin quraysh an yuqiimuu diinaka diintaada inay ogaan weligay waxay leedahay intuu meeshaa fuuli jiray isagoo ka taga kamaan arkin yani ducada isku ducin jiray iyada guriga ay ku jirta way maqlaysaa guryahana dee waa dhooba oo meelo iska buushasha weyaan qaalat waxay tihi uma yuadinu adimi jira qaalat way tii wallahi baan ku dhaartay maa calimtu ma ogi kaana inuu ahaa tarakam isaga tagay habeen waaxidatan keliya keligeeda weyaan tacnii waxay ula jeeda hada kalimaat kalimooyinkan abu daawuud ayaa soo saaran waan xadid xasan weyaan baabun hal yahudu miyuu ku qaadanaya hal yaakhudu miyuu qaadanaya ajran ujuura miyuu qaadanaya cala tadiini adaanka qofka muadinka ah inuu dhaqaalo ku qaato oo dhaqaalo lagu sii bal ka waa jawaab waa su-aal weyaan calaa mas-al nusaar ma aragtan xadiid kun iyo saddex iyo labaatanaad can cumaan ibn abi waqaas cumaan ibn abi lcaas waxaa la wariyey radia allahu taala arda qal wuxuu qultu waxaan idhi ya rasul rsulka allow ijcalnii iga yeel imaama qowmi tolkay iyo muxuu aha xaafadayda inaan imaam u noqdo muxuu ahaa imaamnimo iyo cayim oo ii magacaw fa qaala wuxuu yidhi anta imaamuhum adaa imaam u ah waqhtadi ku daya biadcafihim kood kii ugu tabar darana ku daya iqtadidaan yacni imaam muxuu ah u noqo macneeda ma ahane imaam ha ah, ku noqdeen macneeda ma ahane ayaga tabartooda raac weyaan kan ugu tabarta daran eeg oo ummadda aad dujinayso midbaa muxua oday ahoo muxuu iska culus midba xanuunsan midba canug yar ah midbaa hakada yacni kan tabarta daran ka isagaa salaadaada ku jimay oo ku qiyaas weyaan waayahay watakid samaysa muadinan muadin laa yahuud aanan qaadanayn calaa adaanihi adaankiisa ajran ujuuro aanan ku qaadanaynin samayse weyaan abu daawuud tirmidi nisaa ibni maaja arinta ayada marka waxaa weyaan saas ayaa wanaagsan laakiin haddii muadinkii inuu masaajidka joogo la rabo ciyaal ayuu leeyahay wuxuu leeyahay xaasuu leeyahay duruuf ayaa ku eh, mxuu ahaa dhegan eh, eh, kirow u baahan yahay ma meeshu ku baktiri afarka see la yeli waa in la siiya waa in la siiya baytulmaalka ayuu kuleeyahy baytmaal muslimiin haddii baytmaalka laga waayo waxna muslimiinta laga rabaa muslimiinta ayaa laga rabaa weyaan baabu sunati fi adaan adaanka sunadiisa ayuu baabkan u baabiyay xadiid kun iyo laakiin sida axsanka ayuu sheegaya wاtakid muadinan laa yakhud calى adaanihi ajran isaga marka inuu wa in liisiimo yan shardi maaha wixii la siiyo isaga qanca haddii ay ku finlaan waay war ma lii kordhin kara hadhaha nacam laakiin isaga inuu yihahdo saas haddii aan la yeelin aadaan ma qabanayo taas ayada de waa baab kale mogta lianna waxaa la mid ayadna a'immada qur-aanka dujiya hadduu yidhahdaa haddii inta aanan liisiinaynin tarawixdina ma dujinayo isna waa ninay muxuu ahaa caleyhi ku dhacday intaxa tacbiir imaam axmed bin xambal caleyh raxmat ullah ayaa waxaa weeyaan waxaa la weydiiyey nin oo muxuu qaari qur-aan ah oo taraawiix dujina oo yidhi intaas in lisii wa markaasuu yidhi subxaana allah man yusallii khalfa hada subxaana allah man yusallii khalfa hada ilaahay baa nasahan oo xumaanan ka hufani kan saa u hadlaya ku daba tukani cidda salaad ku aamina kaasuu salaad u dhiibani oo imaamka dhigana waa keen waana ficlan yani ninkaas waa nin dee iimaankiisa uu baab kala galaya buu la jeedaa radia allahu taala arda waraximahu waayahay xadii kun iyo labaatan iyo shanaad can uqbat bni camir waxaa laga wariyey baab اadaani adimitaan la adimo liman qof yusali tukada waxdow keligii ina aadaan ay u fiican tahay oo laga rabo ayuu baabkan u baabiy w qofka ataa aduu ka naam ma soo booday waaya aan ku noqdo marka baabu sunati waxaa sunno ah. baabun asuna sunada fi ladaani adaanka wix sunno ka ayuu baabkan u baab yahay xadii kun iyo afar iyo labaatanaad can abi juxayfata waxaa laga wariyey radi allahu ta an arda qal u abu juxayfa ataytu rasulla nabig alla numid sal slm bilabaxi meesha abax la yihahda meesha ugu fiican ood hadda ku tilmaaman kartaan ma taqaana abdax masjid ulkhayf masjidkan jamaraadka mina ku dhex yeela ka dambeeya oo aadka u weyn oo ilaa afartan nabi ay meesha ayada degeen ayagoo xajinayaan sida aataarta ku sugan iyo mxu axaadiista ku sugan meesha iyada ah muxasabna waa loo yaqaana intaba abtax halkaas weeyaan waaya ataytu rasuula nabiga aan ugu imid sal sl biabtaxi muxuu ah khayf aan ugu imaaday wa huwa nabigeena fii qubatin qubad xamraa teendha casaan ama guduuda nabigeena ala sl slam isagoo ku dhex jira fakharaja bilaalun ayaa soo baxay faadana wuu adinay aadaanka ayuu ku dhuftay fastadaara wuu muxuu la leexday fii adaanihi wuxuu yeelay isbacayhi labadiisa faroodna fii udanayhi ayuu soo ageli waa sidan caadiga laakiin intee la wareejina ma garbaha mise waa qoorta ya waa qoorta weyaan qoorta weyaan qoorta weyaan nacam sheekh xuseen aad u yaqaano marka isagaa la weydiin nacam baabun aladaanu aadaanka liman yusallii waxdahu qofka keligii muxuu ahaa tukada in adaan looga bahan yahu baabkan u baab ibn maaja xadidka soo sar wa xadis saxiix xadidka hore weyaan xadiid kun iyo labaatan iyo shanaad can cuqbat bni camir waxaa la wari qal cubqa ibni camir radi allahu taala anu arda samictu rasuula nabiga l ka maqla sal l slm yqul isagoo le yajibu yacjabu wuu la cajabi rabbakum rabbigiin min raaci hanamin qof ari jir ah ayuu la yaabay uu la cajabi weliba muxuu ahaa aad u jeclaan rabbigan subxana wa tacaala fii ra'si shadiyatin jibaal madaxii oo bijabalin buur dusheed saarnaade shadiyada waxaa weyaan dhagaxa aadka u weyn oo jibaalka ah oo dhinac u go-on oo ballaarsan amaba weyn oo dhinac u go buurta qeyb ka saaran oon buurta kale muxuu ahaa eh, ku samaysnayn kaas ayaa shadiya la yihahdaa yacjab allah alweyne wuxuu la yaabaa yacjabu rabbukum rabbigu wuxuu la yaabaa min raaci hanamin qof arijir ahoo fii shadiyatin jibaal madaxii saaran oo bijabalin buur dushii weliba sii saaran yuadinu dhawaaqi lisalaati salaada muxuu dhawaaqi wayusallii tukani fayaquulu lahu alaweyne wuxuu dhihi caza wajal unduruu eega ilaa cabdi addoonkay hada ay kana eega oo fiiriya yuadinu wuu adimi wa yuqiimu lisalaat salaadi u aqimi yakhaafu minii anuu iga baqi allahu akbar qad hafartu licabdi addoonkay dambigiisa waa u dhaafay waadhaltu ljanna jannana waan geliyey oo janno ayaan u ballanqaaday rabbilah subxana watacala abu daawuud nasaa-i xadiis saxiix weeyaan marka meel kastoo joogta haddii xataa aad duur joogta adaanka ku dhufo aadaan ku dhaf walaalaheen tabliiqa ayaa hawsha ayada si fiican garoonnada iyo meelahaas ay kaga dhawaaqaan waa wax aad u fiican marka weliba ayaga waxay ku sii fican yihin waa jamaca moogta waa koox dhan oo iswadato oo marka wax aad u fiican waa mandar aad u fiican waa baabu bacd alaxkaami almutacalliqa biladaan axkaamta qaar oo adaanka la xiriirta ayuu baabkan u baabaya inta noo soo socda aathaar ayay u badan yihiin weeyaan ama saxaabadaha ka soo arooreen amaba ka soo arooreen muxuu ahaa salafkii raximahum allah waradia allahu can saxaabati rasulilah sal ll slam xadiid kun iyo lix iyo labaatanaad can cumar waxaa laga wari bdilcaziiz amiir اlmuminiin raximah اllah qala wuxu bn bdilcaziiz adin hebel yahow nin buu la hadlaya adin adaan adaanan adaan samxan ee sahlan adaan weeyaan wailaa haddii aadan saa yeelayni factazinla naga fogow aanoo adimin bukhaari ayaa soo saaray waana taqaanaan bukhaari hadduu muxuu ahaa waa xadiista mucalaqaadka bukhaari hadii aad argtaan noocana waa mucalaqaadka bukhaari weeyaan marka aadaan takaluf iyo isku dhib iyo jiidjiid aan macno lahayn iyo si hadda aanan habboonayn hadii aad adimaysa naga daa aadaan aan takaluf iyo isku dhibitaan iyo aan lahayn oo iska sahlan oo samxi ah noo adim haddii kalena aadaankan laisku dhiba oo takalufku ku jira naga dhaaf ayuu ku yidhi ninkii uu adimaayey aarka kun iyo toddoba iyo labaatanaad wayudkar waxaa laga sheegaa ama la sheegaa ana aqwaaman qola ikhtalafuu inay isku khilaafeen fi ladaani aadaanka anaa adimi iyo anaa adimi faaqraca baynahum dhexdooda kadibna oo qorituur u sameeyey sacdun ay sacd ibn abi waqaas haddii aad sacdun aragtaan oo muxuu ahaa keligeed ah haaliban waa sacd ibn abi waqaas haddii cabdulaahi oo mujarad la arkaan oo saxaabiyana ay yihiin labadaba aw cabdullahi ibn ibn cabaas mia ya mascuud weya cbdullah mascuud radi allahu taala an arda xadiid kun iyo ama aharka kun iyo siddeed iyo labaatanaad can sulayman ibni surad waxaa laga wariyey raximah llah annahu sulaymaan takalamuu u hadlay fii aadaanihi isagoo adimi ayuu hadlay weyaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar markuu yidhi hawshaan qabo inuu qof la hadlay o kale tusaale ahaan ama waxaan haakada eh, ah, saasuu ku hadlay dhib ma lahan kuma jabay aadaanka lakiin asal ahaan in mxuuha keligiis eh, la wado ayaa haboon weyaan aarka kun iyo sagaal iyo labaatanaad can xasan albasri waxaa la wariyey raximahullah qawl xasan laa ba'sa dhib ma inuu qoslo qofkii wa huwa adimi aw yuqiimu aqima yani kama jabaayo weyaan haddii waxa kaa qosashiyey ay dhacdo oo ilaahay u qadarad qosasha salaadda waa kaa jabaysaa moogta aadaanka saa kuma jabaayo weyaan xadiid kun iyo soddonaad can ibni cumar waxaa lg radi allahu tacala anhuma qala abdullahi bn cumar laysa ma ahan cala nisaa'i dumarka adaanun adaan dushooda ma ahan laazimku ma ahan walaa iqaamatun qaaqimitaanna dushooda ma ahanin xadiid kun iyo ko iyo soddonaad can caaishata waxa lg radi allahu tacala ardaha anaha caaisha kaanat waxay tuadinu mid adinto wa tuqiimu aqimto wa taquumu kadibna istaagto satahuna dumarka bartamahooda istaagtay ahaan jirtay bayhaqi fii sunan kubra ayuu kusoo saaray marka arrintaas waa awal islaamka ay ahayd inta xijaabkii howlaha aynan muxuu ay imaanin xukunka jiri ayuu ahaa laakiin haddii aynan rag maqlaynin ayaga dhexdooda ay noqotona in sha allahu tacala weyn dhibaato weyn ma wallahu aclam alfasl thaani fasalka labaad mawaaqiit salaa fasalka koobaad eh, mxu aadaankii ayaa noo soo dhammaaday salaada waqtiyadeeda ama salaada wakhtiyaalka la tukada ama wakhtiyada ay salaadaha galaan ayuu baabkanayuu mxuu aha fasalkan u faslay weyaan baabu awqaati salawaati alkhams salaadaha shanta wakhtiyaalkood ayuu baabkan u baab yahay xadiid kun iyo soddon iyo labaad can jaabir bn cbdillahi waxal radi allahu tacala anhuma qala wuxuuhi jaabir kaana nabiyu nabigan wuxu sal slem yusallii mid tukada aduhra salaada duhur bilhaajarati xilliga ay qoraxda aadka u kululaato oo batamaha waxa weeyaan ay eh, cirka iyo samada ay gaarto oo weliba leexato ayuu nabigeena tukan jiray xilli kulaylaha walcasra salaada casarna wuu tukan jira nabigeena washamsu qoraxdana naqiyatun ay nadiif tahay oo weli borborow iyo yani aynan eh, bilaabin inay tabarbeesho wlmaqriba salaada maqrib ayuu nabiga tukan jiray sal slm idaa wajabat qoraxda markay sii dhacaysaba salaada maqrib ayuu ku dabaqaban jira nabigeena ala sl walcishaa salaada cishana axyaanan wa axyaanan mar iyo mar tooka tooka weyaan xaalad iyo xaaladay lahan jirtay o idaa ra'ahum hadduu arka nabigeenna ijtamacuu inay soo wada urureen cajala salaada cisho wada danjiri wayaan oo saxaabada haddii marba ayka ay soo wada imaadeen ama intooda badan ay yimaadeen salaada cisho waa boobsan jir nabigeena ala sl slam o waayahay wa idaa ra'ahum hadduu arka abtau inay dib dhaceenna ahara salaada dib dhugi jiray wasuba salaada subaxna kaanuu waxay ahaayeen saxaabadii aw amaba kaana nabi nabiga s yusalliha mid tukada bikalasin xilli humamaw ah ama qora mxuu weli uu dambeeyo mugdiga yani mugdigii aaliban sii yar dhammaanaya laakiin mugdi ayaa weli dambeeyo xilligaas ayuu nabigeena dukan jiray alayh sala slam buhari muslim aya xadii soo saaray xadiid kun iyo soddon iyo saddexaad can buraydata ibni xusayb waxaa laga wariyey radia allahu taala an arda an nabi wuxuu ka nabigana sal slem ana rajula ninba sa'alahu nabigu weydiiyey can waqti salaati salaad waqtigeeda ayuu wax ka weydiiyey ninbaa nabigu u yimid alayh sl slam markaasa wuxu nabi allow salaadaha shanta ah waqtiyadooda ibar ii sheeg itusi weyaan faqaala lahu nabig wuxuu ku yidhi salli maana nala tuka haadayni yacni alyowmeyn labada maalmood nala tuka weeyaan falamaa goortii zaalat ishamsu qoraxda ay saa u zuushay oo dhanka qorax muxuu ah udha xaggeed ay u yar leexatay amara bilaalan bilaal ayuu faray nabigeenna fa adana wuu adimay uma amarahu wuxuu faray inuu salaada iqaamadii la imaado ama u aqimo fa aqaama duhra salaada duhr ayuu aqimay bilaal uma amara wuxuu faray faaqaama alcasra yani uma amarahum waxaa ka horeeya marka waxaa weeyaan casirka xilligiisa ka horeeya falamaa goortii zaalat ashams qoraxda ay zuushay amara bilaalan bilaal ayuu faray faadana wuu adimay uma amara wuxuu faray inuu aqimo faaqaama wuu aqimay aduhra salaada duhur kadibna salaad duhur ayaa saa lagu tukaday waa laga baxay soo kadib amarahu wuu faray nabigeena yaa la faraya dameerka dambe amarahudaas waxaa weeyaan wuxuu noqonaya bilaal fa aqaama alcasra salaada casr markuu adimay kadib ayuu haddana aqimay washamsu qoraxdana murtaficatun ay sarayso baydaau ay caddahay naqiyatun ay nadiif tahay yani markaa ayun muxuu ahaa idaa saara dillu kuli shayin milayhdii aad taqaaneen weyaan qoraxdiio muxuu aad joogto oo aad u muuqato oo cad oo birbirqaysa ayaa waxaa weeyaan la tukaday weyaan uma intaa kadibna amarahu nabigu wuxuu faray faaqaama maqrib salaad maqrib ayuu aqiimay markii aadaankii kadib weyaane xiina goortii qaabat shams qoraxda ay sii dhacaysa weyaan oy dhacday uma intaa kadib amarahu wuu faray faaqaama cishaa salaad cisha ayuu aqiimay markuu addimay kadib weyaan xiina goortii qaaba shafaqu shafaqa waxaa weeyaan liilankaas casaanka ah oo qoraxda markay dhacdo kadib ka dambeeyo markuu dhaca u dhammaaday markiiba horey ayuu muxuua salaad weyaan uma intaa kadib amarahu wuu faray faaqaama alfajra salaada fajr ayuu aqimay xiina goorti alaca alfajru salaada fajr markii ay dilaacday markay sii dilaacaysayba horay ayuu waxaa weyaan ka tukaday sifadii u horeysay ama xilliga u horeysay u horreeyey saas ayuu nabigeena ku tukaday alayh sl slam waa maalinta koobaad falamaa goortii ankaana u ahaaday alyowm maalinta athaani ee labaad amarahu wuu faray nabiga bilaal ayuu faray fa abrada biduhri salaad duhr wuu qaboojiyey oo markay qoraxda zuushay ogkaadii ayuu yidhi salaadii waa qaboojiyey ilaa muxua qoraxda ay si fiican uga fa abrada biha wuu qaboojiyey waa laba jeer fa ancama wuxuu muxuua nicmo ku bixiyey uu wanaajiyey an yubrida biha inuu qaboojiyo yacni si fiican ayuu qaboojintii u sugay weyaan marka halkaa ku taaganta aad bay u kulosha ama ay si yara zuulaysa ilaa marka qoraxda ay kulaylkeeda uu yara hoos u yara dhaco weyaan waayahay wasala casra salaada hur saasuu ku tukaday soomahin wasala casra salaada casrna wuu tukaday washamsu qoraxdana murtaficatun ay sarraysa akharahaa dib ugu dhigay fowqa aladii kii muxuu ahaa dushii kaana ahaaday intii ay ahayd in maalinta hore waxaa weeyaan in ka hoosayso fowqadaas bimacnaa taxta weeyaan ayuu ka dhigay weyaanoo intii maalinta hore ay ahayd in ka hoosaysa ayuu ka dhigay lakiin qoraxda wali way sarraysay wasalla maqriba salaada maqribin waa tukaday qabla an yaqiiba shafaqu liilankaas asaanka intuusan dhicin ka hore ayuu salaada mxuu ah maqrib tukaday oo markii qoraxda dhacdi hore kama tukanin uu kaadiyey ilaa shafaqa uu ka dhowaaday inuu dhaca salaada maqhrib markaasuu tukaday wasalla cishaa salaad cishana wuu tukaday nabigeenna bacdamaa dahaba goortuu tagay kadib uluث leyl habeenka saddex meelood hal meel markuu tagay ayuu nabigeena tukaday ala sl lab iyo tobankii u qaybay marka mxuu ah saddex u qaybay miqawa afar sac meelahaasuu tukaday weyaan waayahay wasalla fajra salaada fajrna wuu tukaday faasfara biha salaada fajr waa boro ayuu ka dhigay ilaa mxuu ahaa qoraxda ka soo dhowaato oo meeshii iftiin iftiinkii aad weliba u caddaado oo heer muxuu ahaa qorax soo bax lagu soo dhawaado ayuu nabigeenna muxuu ahaa dib ugu dhigay fa faasfara wuu boraabay biha iyada weeyaan uma qaala wuxuu yidhi ayna sailu ninki waxay weydii aawey can waqti salaat salaadda waqtigeeda faqaala rajul ninku wuxuu yidhi ana aniga ya rasul rasuulka allow qaala wuxuu yidhi waqtu salaatikum salaadiinna waqtigeeda baynamaa ra'aytum intii aad aragteen intaa udhexayso weeyaan haddii la dadejiyana waa intii hore qeybtii hore maalintii hore hadii dib loo dhigana waa intii aad arkayseen intaas udhexaysa ku tukada ayuu nabigan amarku bixi sala allahu alay wasalam marka mawaaqiidda salaadka saas ayaa lagu tukada su-aala meeshaan imaanaysa su-aashu waxay tahay <laughs> waxaa la sheega anaga maxaan ka warhaynaa nairobi iyo cidda laxuunka ah ama cidda nagaba sii daran waxaas xaggey ka fahmi karaan qorax soo baxday iyo qorax dhacday iyo shafaq iyo muxuu ahaa eh, isfaar iyo alas iyo wax la kala yaqaano lama arko maxaa yeele nalkii ayaa ku dul taagan corkii waxaa saaran xawr ayaa saaran sidoo kale waxa weeyaan xaaladda xaalad cad ma ahan maxaa la samaynayaa anaga taas dusheen ayaana maamush hadda taasaad aragtaan ayaan ku tukannaa salawaadka qofkii raba marka oo islah ama wax un shaki ku jiraan oo qolyahan saacadda meesha nooga rakibay ama aynan eh, waafaqsanayn arrinta iyada ah salaada subax marka la tukado salaadso marka la tukada shuruuqa maxaa ku qoran xilliga qorrada ay soo baxayso berri oo kale tusaale ahaan shuruuqa miyaa qoran sixten amaba lixda iyo toban daqiiqa soo dabaq ugu dheer islii ha dabaq islii ugu dheer ha fuula haddii marka ay lixda iyo ay caaradda soo bixin weyde markaas saacadaha waa dib baa looga noqoni ayada aniga waan tijaabiyey nairobi wax badan baan ku tijaabiyey waa marka taas weyaan sidoo kale qoraxda marka ay dhacaysana xilli ayna xowr iyo waxba ayna jirin ayadna ha eego oo ha fuula dabaqa ugu dheer islii isna ha eego waa arkaya haddii aad rabtana kenyatta conference center iyo meelahaas muxuu ah siira dheer waa tegi karta aad marka arrintan waa arrin ay laga shaqeeyey oo weliba aad iyo aad looga shaqeeyey culimada falaga hay-ad culimo loo bixiyey eh, muxua taqwiim umulqora umulqora eh, iyo muxuu ahaa taqaawiimtan intooda badan waa saas way kala horeeyaan daqiiqad laba daqiiq way kala horeyn karaan laakiin asal ahaan waa la ictimaada xaramaynkaba iyada ayaa lagu tukadaa caalam alislaami o dhanna saas saas weeyaan marka arrinta iyada ah in saa loola socdo waa muxua ah laga maarmaan haddii maanta la dhihi lahaa qorax un ha la eego waxaadhila garan kartaan xaalad adag oo runtii xaraj ah iyo culaysa iyo shaki iyo isbarambar iyo culays ilaahay uusan abuurin ayaa imaan laha wamaa jacala alaykum fi diin min xaraj diinta ilahayna subxana wa tacala wax culays ah oo ku jira ma lahan wixii haddii la hubsadayba khalaas weyaan markaa dhankaasa loo joosta waka laa shaka dalal waxaa weyaan lix bilood aan laga arkin qorax iyo mxuu aha qaar salaada subax iyo salaada cisho ay saaran yihiin salaada cisho iyo salaad subax issaaran oo waxaa laga yaaba ina udhexaysa hal sac salaad cisho salaad subax salaada maqhrib iyo salaada cisho iyo salaad subax masaajidka aan laga baxayn kulli maba laga tegaayo meeshaa lagu afuri wahaa kada salaada cishona markii ay la tukani salaad subaxna isla markii hadda la tukani imtixaanka ummadaas haysta ilahay subana wa taala naga badbaadiyey ay ka mid tahay annaga wadamadan ku nool nahay qofka ku cibaadaysan waayo waa qof aanan cibaado rabin maxaa yeele wax walba kusugu ka adan yihin annaga salaadeenna fajar tusaale saac iyo konton iyo shan daqiiq markay dib u dhacdo markii ay horay u dhacdana ilaa barki ko iyo tobankii barki afartanka daqiiqa wax dhaafa ma laha meelahaasan soddonka daqiiqa ama saacaddu ayaa dheeri a raaci maalinta sidaasoo kale soddon daqiiqa ama halka saac ayaa raaci marka nicmo aad weyn oo runtii isbarambar aanan lahayn xarameynka hadda hadda tusaale ahaan riyaad oo kale salaada fajar mararka qaar waxaa la adimaa sagaal sa oo marka aadaanka dambe sagaal saci bar sagaal saaci bar ayaa salaada fajar la adima mararka qaar xillina waxaa la adimaya laba iyo barka bal wareerka leegi dadkaas dhibka haysto marna waxaad salaadii la adimaya saddex saa muxuu ahaa sagaal saac iyo bar habeennimo marna waxaa la aadimaya laba iyo tobankii barka subaxnimo ayaa la aadimi waa mushkilad ha marka waa wax saas aho saas muxuu ahaa saas weeyaan iyagana marka qolyo kale ayay mxuu aha ayaan markay arkaan kuwaan hadda aan ka warramayna ayagana alxamdulilah l ilahay ku mahadinaya subxana wa tacaala marka nicmada in laga faidayso waa laga maarmaan ilahi in lagu shukriy subxana wa tacaala nacam waayahay baabu fadli salaatay asubxi wاlcasri salaada subax salaada casr fadliga ay leeyihin ayuu baabkan u baabi xadiid kun iyo afar iyo soddonaad can abi hurayrata xal radi allahu tacala canhu arda ana rasul rasulka al sl sl qal rsulkan wuxuu yidhi yatacaaqabuuna fiikum waxaa idinku ciribtamay yatacaaqabuunadaas waa calaa luqati balxaarif amaba calaa luqati akaluuni albaraagiis niminka loo yaqaano weeyaan waxaa weeyaan yatacaaqabuuna waxa ku ciribtamay fiikum adinka oo isku kin cirbiyo malaaikatu malaig bileyli habeenka iyo malaikat malaig binahaari maalintii wayajtamicuun waxay ku kulmaan fii salaati alfajri salaada fajr iyo salaat alcasri salaada casr uma intaa kadib yacruju waxaa kora aladiina kuwa baatuu fiikum dhexdiina baryey fayasaluhum markaasuu alla weydiiya wahuwa rabbina aclamu oo ka aqoon badan yahay uu kaga ogaal badan yahay bihim iyaga wixii mxuu ay wadeen rabbi waa kaga aqoon badan yahay subxaana wa tacala waa kaga ogaal badan yahay kayfa sideebaad rabbi wuxuu dhihi kayfa sideebaad taragtum uga soo tagteen cibaadii addoomahayga fayaquuluun waxay dhahayaan taraknaahum waan ka soo tagnay wahum yusalluuna iyagoo tukanayaan aan ka soo tagnay wa ataynaahum aan u tagnay wahum yusalluuna bal arka yacni nicmo ka weyn riboodka adi lagaa geyna iyo muxuu ah warbixinta lagaa geyni isagoo rabbi kaagasi muxuu kaga sii aqoon badan salaad inaad ku jirtun baa la geyni ya waa nicmo aad weyn alxamdu lilah bukhaari muslim xadiid kun iyo shan iyo soddonaad an amarata an an cumaarata waxaa laga wariyey ibna ru'aybata qaala wuxuu yidhi samictu rasul baan ka maqlay radi allahu ta arda camaara radi allahu taa arda qala wuxu yihi samictu rasul rasulka an ka maqlay sal sl mi qol isagoo le lan yalija naara naarta allama gala axadun qof sallaa tukaday qabla uluuci ashamsi qorax intayn soo bixin ka hore tukaday salaada subax iyo waqalba quruubiha intayn dhicin ka hore qofka tukaday ilahay naar ma geey subxana watacala yacni alfajra walcasra waa laba salaadood oo runtii aad u cajaa'ib badan hahay aqim salaata liduluuki shamsi Ah, afwan aayaddii kale arafay nahaar maalintii labadi araf weeyaan xadiidka kun iyo lix iyo soddonaad ama baabu waqti اlfajri salaada fajr waqtigeed ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun iyo lix iyo soddonaad can caaishata waxaa radi allahu ta an ardaha qalat waxay tir caaisha kunna waxay ahaadeen nisaau lmu'minaat dumarka mu'minaadka ah waxay ahaadeen yashadna kuwa soo xaadira maca rasuulilah nabiga alla maciisa salaata alfajri salaada subaxay imaan jireen gabdhaha muminaadkaa salaad subaxay imaan jireen fajarka mutalaficaatin iyagoo isku duduubay bimuruudihinna garaysyaalkooda iyo guntiinooyinkooda iyo goyaalkooda iyagoo isku duduubay mirdiga waxaa weeyaan amruudka jamc mirdin weeyaane waa dharka calaamadaha lah calaamadaha lah weeyaan uma intaa kadibna yanqalibna way u laaban jireen ilaa buyuutihina guryahooda xiina yaqdiina asalaata salaada markay gutaan laa yacrifuhuna uusan garanayn axadun qofna min alhalasi min ajli halasi humamawga ama mugdiga dabateelada ohoo sii dhammaana awgii ayaan loo garan jirin mid ay tahay salaadda markay ka baxaan hore ay ka bixi jireen guryahooda ay ku laaban jireen bukhari iyo muslim ayaa soo saara xadidkaana xadiid kun iyo toddoba iyo soddonaad can maxamuud ibni labidin waxaa laga wariyey raximahullah can rijaalin wuxuu ka wariyey oo min qowmihi tolkiisa ka mid a ah, oo min alansaar ree ansaar ah, wuxuu ka wariyey ana rasuula rasulka maa asfartum intaad booraw gelisaan ood dib u dhigtaan bilfajri salaada fajar fa inahu isaga ayaa acdamu u weynaan badan biljri ajarka weyaan nasaa-i ayaa soo saaray xadiidka muxuu ahaa saxiixulisnaad weyaan mas'aladan ma waxaa fadli badan takhliiska oo salaada in iyadoo mugdiga uu dambeeyo la galo lagana baxa ayaa fadli badan mise salaad in dib loo dhigo oo xilliga dambe waxa weeyaan ayaa fadli badan masaaishaas waa masaaisha ay culimada aad iskugu khilaafaan madaahibta jamhuurtooda intooda badan waxay qabaan salaada asalaatu fii awali waqtiha axaadiista kale oo caddaynaysay waxay ugu fadli badan asalaatu fii waqtiha marka awalka waqtiga in muxuu ahaa loo degdeg illaan qof geeriya imaan karto wax kala soo dirsi karo wamaa ilaa dalika in loo degdego ayaa waxa weeyaan ayaa fadli badan saas ayaana raajixa laakiin walaalaheen xanafiyada oo hadda ay hindida nagala joogaan iyo bakistaanta waxaa weyaan xadiidkan ay qabsadeen ayaga salaada subax gadaal ay ka tukadaan salaadna waxaa weyaan eh, mxuu ahaa casarna gadaal ay ka tukadaan dib bay udhigaan weyaan baabu liskumana ceebay arrinta ayada ah oo masaaishii aan ka hadlaynay ka mid tahay oo waxaa weyaan aad aan laiskugu riixriixin baabu waqti duhri salaada duhur waqtigeed ayuu baabkan u baabay xadiid kun iyo sideed iyo soddonaad can anas bin malik waxaa radi allahu taala arda qaala wuxuu yihi anas kunnaa waxaana nusalli kuwa tukada maca nabi nabiga ayaan la tukan jirnay fii shiddati alxari xiliga kuleylku aadku daran yahan la dukan jir nabigeena fa idaa lam yastaic hadduusan awoodin axadunaa midkanaga an yumakina inuu mxuu ahaa dhigo u cuskiyo wejha wejigiisa min arada inuu cuskiyo hadduusan awoodin kuleyl dartiis basata wuxuu fidin jiray thawbahu maradiisa oo fasajada caleyh ku jiray bukhaari iyo muslim ayaa soo saara weeyaan yacni masaajidan hadda noocaan aho iska un firaashyada iyo adduunka ay yeelaan ma ahayn xitaa masjid nabowi xilli dhow oon dheerayn raggii soo gaaray isagoo qaruurax caadi ah oo muxuu ahaa waxyaabahan guryaha lagu dhiso o dhagxaantan yaryar saad looga daadiyey wakhtiga nabiga ilaa xilligaa saas waa iska ahaan jiray inta la goglay waa in hadda aad u dhow aad u dhow marka kulaylada xilliga mar kulaylkaa halkaas oo lagu tukan jiray ragga markaynan awoodin inay dhigaan kulayl dartiis dhulkaan lala dhigin marada ay wateen muu ay fidin jireen ay dhigi jireen kadibna waxaa weyan ku sujuudi jireen marka maradaas waxaa weeyaan la dhiga oo kula soconaysa wax dhibaata inayn lahayn ayaa halkaas marka laga qaadana weyaan xadiid kun iyo sagaal iyo soddonaad can jaabir bn samrat waxaa la wariyey radi allahu taala arda qala wuxu yhi jaabir kaana nabiy nabigan waxay sal sl yusallii mid tukada alduhra salaada duhr <clears throat> idaa daxadat ishamsu qoraxda markay lee muxuu ahay iilato oo saa usii iilanaysa u leexanaysa ayuu nabigeena sal ll ly slam dukan jiray muslim ayaa soo saray xadiidkaas baabu libraadi qaboojin la qaboojiye biduhri salaada duhur fii shidati alxari xilliga kuleylka daran uu jira ayuu baabkan u baabiye xadiid kun iyo afartanaad can abi dar waxaa laga wariyey alkhifaari radia allahu taala an arda qala wuxu abi dar adana waxaa dhawaaqay ama adimay muadinu nabiyi nabigeenna calayhi salaa slam muadinkiisa ayaa dhawaaqay alduhra salaada duhr ayuu dhawaaqay fa qaala wuxuu yidhi nabigeenna abrid abrid qabooji qabooji oo u kaadi weyaan qoraxda hayar qaboodi ukaadi aw amaba qala wuxu yidhi intadir intadir ukaadi ukaadi wa qaala wuxuu yidhi darnaantiisa min facixi jahanama jahanama neefteeda iyo neefsigeeda ayuu ah ka ahaaday weyaan faida shtada hadduu darnaado alxaru kulaylka faabriduu can salaati salaada xaggeed ka qaboojiya weyaan oo dadka salaada ha ku kadinina ee dib u yar dhiga weyaan qaboojiya xataa ra'aynaa ilaa aan ka aragna fay atuluul darbiyada iyo geedaha iyo wixii la midka ah ilaa uu ka soo baxmo harkooda uu ka baxo kadibna la garab socda ilaa aan ka aragna weyaan bukhaari muslim ayaa soo saaray baabu waqti casri salaada casr waqtigeed ayuu baabkan u baabay xadiid kun iyo kow iyo afartanaad can anas bin malik waxali radi allahu taala arda qala wuxuu yihi anas kaana rasul rasulka wuxuu ay sal sl yusallii mid tukada alcasra salaada casr washamsu qoraxdana murtaficatun ay sarrayso xayata weliba ay nooshahay fayadhabu wuu tegi jiray addaahibu qofka tago ila alcawaali xaafadaha cawaali lmadiina loo yaqaano oo xaafadaha korkoro ee magaalada madiino maantaba cawaali ayaa la yihahdaa xaafad cawaali la yihahda magaalada magaalada madiino ay ku taalla dhanka qorax ka soo bax xaggeed oo weliba qorax kasoo bax oo dhanka koonfur ahaan ay raxigto ayay ku taalla weyaan dhankaas ayay mxuu ahaa ku taalla weyaan waayahay fa yadhabu wuxuu aadi jiray adaahibu kan ila cawaali mxuu ahaa xaafadda cawaali ayuu aadi jiray nacam ama xaafadaha sarsare midaad tirahdaba midaad tirahdaba dhib ma goonina waa la xaafadaha guud ahaana oo sarsarana waa la yihahda weyaan fayaatiihim kadibna markaasuu muxuu u tegi jiray washamsu qoraxdana murtaficatun weli ay sarrayso wa bacdu alcawaali muxuu ahaa meelaha cawaalida iyo xaafadaha kore qaarkood oo meel madiinata magaalada madiina calaa arbacati amyaalin afar mayl ayay u jiraan weyaan waa meelaha fogfog afar mayl oo halka maylna uu kun iyo iyo ziyaada mitir uu yahay waa garan kartaan weyaan aw nawahu amaw naxwihi ama wix lamid ah weyaan bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray xadiid kun iyo yani macnaheed waxaa weyaan salaada casar xilli hore ayaa la tukan jiray saas weyaan xadiid kun iyo laba iyo afartanaad can raafi bn khadiij waxaa laga wariyey radi allahu ta arda qal wuxu raafic kunaa waxaanay nusallii kuwa tukada maca nabi nabiga ayaan la tukan jirna alcasra salaada casr fananxaru kadibna waxaan gowrici jirnay jazuuran geel ayaan gowrici jirnay awr amaba hala ayaan gowrici jirnay fa tuqsamu kadibna markaasaa loo qaybin jiray cashra qisamin toban qaybood ayaa loo qaybin jiray inta la gowraca ayaa kadibna toban qaybood laga dhigi jiray fanakulu kadibna waxaan cuni jir laxman hilib nadiijan weliba muxuu ahaa karsan qabla an taqruba ashamsu qoraxtahay dhicin ka hore in muxuu ahaa neef la gowraca kadibna la qaybiyo oo dhowr qaybood laga dhigo kadibna qayb la kariyo weliba hilibka u bislaado kadibna la cuna qoraxda ayna dhicin waa xilli marka dheer waa garan kartaan weyaan nacam bukhaari muslim ayaa soo saaray karinta laakiin waxaa weyaan waxay ku xiran habka loo karina qalabka lagu karina dabka lagu karina cidda karanaysa mxuu ahaa gacanfudeedkeeda iyo wax badan bay ukhuduucaysa arrinteeda weyaan ay mxuu ahaa arrinta ay u eh, taallaa weyaan oo keeni karta in eh, wixii ay hormaraan ama dibidhacaan laakiin xillis hore un weyaan baabu mar laga yaaba marka qofka toban saac qofka toban saac hadda mxuu ahaa salaada casar tukada oo salaada ka baxa inuu neef gowraca neefkii eh, la qaybiyo neefkii la kariyo kadibna la cuna suuragal ma noqon karta ya culima hal saac haddii ilaa ko iyo tobanka ilaa laba y tobanka ila hal saac saddex saac ya a saddex saac in neef geel la gowraca oo hilibkiisa la cuno suuragal mate ya rag haddii loo helo rag jabhadda hadii loo helo <laughs> a a kaas markii waxaa laga yaaba ragga qaar inay markiiba muxuu ahay ay inta laga tuura koroskii iyo beerkii iyo qayb yaroo muxuu ahaa hilib iyo laisku dara ya ayagaba degdeg maxau diidi <laughs> waayahay waayahay ayib baabu imi man faatahu lcasru qofkii salaada casr ay ka tagto dembigiisa ayuu baabkan u baab yahay salaada ay ka tagto amaba ganacsi ugu taga amaba waxaa weya wax kale ugu tagto amaba muxuu ahaa siyaasada ugu tagto amaba ciyaarha ugu tagto amaba hunguriha ugu tagto say ugu tagta ugu tagta qofkii salaaddaas ay ka tagto dembigiisa ayuu baabkan ubaabay xadiid kun iyo saddex iyo afartanaad can ibni cumar waxaa lagu radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka sal l slm qal rasuulkan wuxuu yidhi alladii qofkii tafuutu ay saga tagto salaatu lfajri salaadda fajr ay ka tagto cafwan kaanamaa waaba isagoo wutira la halaagay oo la dhaafiyey ahlahu reerkiisa iyo wamaalow maalkiisa xaaskiisi ilmihiisi aabihiisi hooyadii dadkiisii oo dhan oo la tirtiray iyo maalkii u lahaa oo la baabi'iyey iyo salaadda casar qofka hadii ay ka tag isku mid ayuu nabigeena cadayna sala allahu aleyh waslem waa halaag weyaan buhari muslim aya xadidka soo saaray xadiid kun iyo afar iyo afartanaad can abilmalix waxaa laga wariyey qala wuxu abilmalix kunaa waxaan ahayn maca buraydata mxuua burayda ayaan muxuu ahaa la jirnay fii ghaswatin duulaan fii yowmin maalin dii kaymin daruur iyo muxuu xawr u saaxiiba fa qaala wuxuu yidhi bakiruu wardadejiye oo boobsiiya bisalaati casri salaada casr faina nabiya nabigeena sal slm qaal wuxuu yidhi man taraka qof isaga taga salaadcasr salaada casr faqad xabita wuu dumay wuu burburay camaluhu camalkiisa o dhan wuu baaba'ay saasuu nabigeena cadayna sal l slm buhari marka xilliga dee iyo daruurta ay qoraxda saaranta lama garan kara salaada casr xilligeeda ma la gaari mis waa maya lakiin la haysto alxamdu sidaan xaaladana ay taho kale waa nicmo weyn baabu waqti maqribi salaada maqrib waqtigeed ayuu baabkan u baabay xadiid kun iyo shan iyo afartanaad can raafic bin khadiij waxaa laga wariyey radia allahu taala anu arda qal wuxu raafic kunaa waxaan ayna nusallii kuwa tukada almaqribi salaada maqrib maca nabiy ayaan la tukan jirnay sal slem fayansarifu kadibna markaas u laami jiray axadunaa midkanaga wa inahu isagana la yubsir uu arki mawaaqica nablihi leebkiisa iyo gamuunkiisa iyo falaartiisa meesha ay ku dhacaysa uu arki weyaan yani xili markay qorada ay sii dhacaysaba iyadoo mxua qor ay habeennimo aan la gelin ayaan tukan jirnay ayuu kala jeedaa buhari muslim ayaa soo saaray wa asalaat fii awali waqtiha xadii kun iyo lix iyo afartanaad can salamati waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qala wuxu yihi salama salama waa taqaanooyinka orodka badnaa oo geela nabigeena calayhi slam raggii burcadka ah mooryaanta ah ka soo riday qaala wuxuu yihi kunaa waxaan ehnay nusallii kuu tukada maca nabi nabiga la tukada sal slm almaqribi salaada maqhrib idaa tawaarat haddii ay muxuu ahaa ku qarsoonta bilxijaabi xijaabka oo marba ayba muxuu ahaa gasho oy marba muxuu aha dhinaceeda eh, baabu waqti cishaa salaada cisho waqteeda ayuu baabkan ubaab xadiid kun iyo toddoba afartanaad can jaabir waxaa min samrat waxaa laga wariy radi allahu taala arda qala wuxu uhi jaabir kaana rasul lah nabig al waxaa sal sl yusalli mid tukada asalawaat salaadaha naxwa min salaatikum salaadiina sideedoo kale u tukan jiray wa kaana wuxuu ahaaday yuakhiru mid dib u dhiga alcatamata salaada cisha bacda salaatikum salaadiina shayan waxbuu ka dibdhigi jiray wa kaana waxaa yukhafifu salaad salaadana wuu fududayn jira nabigana sal la alay slam muslim ayaa soo saaray xadiid kun iyo sideed iyo afartanaad can abi hurayrata waa wary bdiman skhdawsi rawiyat islam radi allahu ta arda ana rasu rasulka al sl qa nabigan wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhiba haddii aanan ka baqaynin calaa ummati ummadayda la amartum waxaan fari lahaa bitahiir ishaa salad cishi dib in loo dhiga iwasiwaaki bitahiir ishaa salaad cishi dib in loo dhiga aan fari lahaa kow waxaa kaloon fari lahaa iwasiwaak iyo cadiyaysi cinda kuli salaati salaad la arka agteed in la cadiyayso ayaan fari lahaa weeyaan abu daawuud nasaa-i ibn maaja cadigana waa tii aan ama habeen hore ahayd oon si fiican mxuu ahaa habkiisa iyo ariiqadiisa kaga hadalnay baabun tudraku asalaatu salaadda waxaa lagu haleela oo lagu gaara birakcatin hal rakca salaadda haddii hal rakca ka soo gaarta waad haleelsho weyaan waad gaartay ajarkeeda iyo jamaacadeedaba xadiid kun iyo sagaal iyo afartanaad can abi hurayrata waxaa la wariyey cabdiraxmaan sakhri dawsi ana rasul rasul sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man adraka qofka ka soo gaaro rakcatan rakcad faqad adraka salaata salaada fadligeedii iyo salaadii waa soo gaaro weyan buhari muslim ayaa soo saaray wa fii riwaayatin maca alimam imamka la soo gaaro weeyaan wa fii riwaayatin riwaayad oo lahu muslim muxuu ahaa uu soo saaray faqad adraka salaata kulaha salaado dhan ajirkeeda wuu helay weeyaan xadiid kun iyo kontonaad can abi hurayrata radi allahu ta anu arda yani macnaheeda ma inuu rakcada intuu tukada salaam noqsani ma ahan intii kaloo la imaanaya laakiin fadligii salaada jamaacada uu helaya xadiid kun iyo kontonaad waxaana ka fadli badan laa shaka ninka muxuu ahaa salaada la bilowday nacam can abi hurayrat a radi allahu ta anu arda ana rasul rasulka sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi man adraka qofkii haleelo min asubxi salaad subax rakcatan hal qabla an tatluca ashamsu qorax intayna soosoo bixin ka faqad adraka subxa salaad subax wuu gaaray weeyaan waman adraka qofkii haleelo rakcatan rakcad min alcasr salaada casr qabla an taqruba intaynan mxuu dhicin ashamsu qoraxdii faqad adraka alcasra salaad casr wuu haleelay bukhari muslim ayaa soo saaray weyaan kun iyo ko iyo n cumar wa radi allahu taala anhuma an nabi wuxuu ka sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man adraka qofkii haleela rakcatan rakcad min aljumcati salaad jumca aw hayriha ama salaadaha kale ka haleelo faqad tamat salaatuhu salaadiis way taam noqotay nasaai ibn maaja ee soo saar xadis saxiixa xadiid kun iyo labaiy kontonaad can malik waxaa laga wariy ibn anas imaamu daar ilhijra raximah llah can ibni shaab wuxuu ka wariyey maxamed ibn shaabi zuhri raximah llah ana maxamed ibn shaabi zuhri kaana waxaa yaquulu mid yihahda man adraka qofkii haleelo min salaati jumca salaad jumca rakcatan rakca falyusali ha tukada oo ha ku dara ilayha halkaa ragca ukhraa ragcad kale ku dara weeyaan qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi sunnatu saa ayaana sunnada nabigeena sal alla alay slam soo saaray baabu lawqaati waqtiyaalka almanhiyi laiska reebay can salaati fiiha in lagu dhex tukado laiska reebay ayuu baabkan u baabiyay xadiid kun iyo saddex kontonaad can abi saciid alkhudri waxaa la wariyey radi allahu taala anu arda qala abi saciid samictu rasuul lahi nabiga alayaan ka maqla sal slam yqul isagoo leh laa ma jirto salaad ma banaan oo ma jirto bacda subxi salaad subax kadib xataa tartafica ashamsu qoraxda ilaa ay kor ay kor ka soo marto ay kor usoo kacdo weeyaan walaa salaata salaadna ma jirto bacd salaad casr kadib xataa taqiiba shamsu qoraxda ilaa ay ka dhacdo weeyaan muslim marka wixii ka labadaas waqti waxaa la yihahdaa alawqaat almanhiyu canha asala waqhtiyada salaada in la tukada lisu diiday xiliyadaas weeyaan xadiid kun iyo afar iyo kontonaad asal ahaan waa saas laakiin salawaadka daati sababka ay keento waxaa weeyaan dhib kama qarara imam shaafici caleyh raxmat ullah can cqbata bn caamirin aljuhani qala wuxuu yidhi cuqna bn caamir alaaun alaau saacad saddex saacadood kaana rasul nabig al wuxu sal slm yanhana mid noo diida an nusalli fiihinna inaan tukanno aw an naqbura inaan duugna fiihinna gudahooda mowtaana dadka naga dhinta weeyaan xiina goortii tatlucu ay dhalatay shamsu qoraxdii baasiqatan xaal ay timid muxuu ahaa soo bud soolaho soo ayra rubxin ilaa toban iyo shan ayaa culimada ilaa toban daqiiqa ay ku qiyaasaan weeyaan wa xiina goortii istaaga qaa'imu dahira kulaylka ama harka istaagiisu istaaga weeyaan oo muxuu ahaa xilliga kulaylaha uu jira weyaan xataa tamiila ilaa ay xilliga waxiina aan ku noqdo waxiina goortii yaquumu istaaga qaa'imu dahira duhurka kiisi istaagay oo yani bartamaha ay ku aada oo haba yaraatay wax har ah uusan jirin xataa tamiila ilaa ay mxu ka leexato oy ka yiilato ashamsu qoraxdi waxiina goortii tatadayafu ay isu diyaarinayso oy muxuu ahay sii libiqlaynayso ashamsu qoraxdii lilquruubi dhicitaan xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo weeyaan intaasoo waqti inaan muxuu ahaa tukanan waa noola diiday inaan meydka aasan waa noola diiday saas ayuu caddaynaya caqb bn caamir aljuhani xiliyada arrimaha ayaga ahna waxyaabaha loo diiday waxaa weeyaan sida axaadiid kale ay caddeeyeen xilligaas ay qoraxda bartamaha ku taagan tahay waa xilliga jahanama la huri ciyaada bilah xilliga lahurina aad loo ufuufo oo la huriyo weyaan labadan xilli ee qoraxda ama soo baxaysa ama ay sii dhacaysana labada jeerb waxaa u sujuuda shayaanka shayaanka ayaa waxaa weyaan ayaa mxuu ahaa ayaa u sujuuda sidoo kale tatlucu bayna qarnay shayaanin shayaankii ayaa intuu qoraxda isku yara beego kadibna waxaa weyaan labadiisa gees bartamooda ay mxuu ku aadiyaa adiga marka waxaa laga yaabaa inaad xilligii shayaanka u sujuudayay iyo xilligii mxuu aha qoraxdii oo iyada mxuu ahaa in loo sujuuda uu qaabaynayay inaad ku aad ayaa la diidaya weyaan hada wallahu aclam wsala allah waslm ala abdi rasuuli mustafa